hadda waxaan naga ka soo hadlaynay jumlo jawaab qasam dhacday mahalka exraabkuma leh jumladan marka waxay ka mid tahay jumlooyinka aqbali kara inay dhacday jawaabulqasam oo aan maxalka exraabka ku lahayn xaalana waa aqbali kartaa oo waxaa la dhihi karaa fain caahadtanii haddaad igula ballanto laa takununii inaadan ikhiyaanayn waa jawaabulqasam markaas caahadta cahdigaasa laga fahma qasam iyo in la yidhaahdo fain caahadtanii haddaad ila ballanto laa takununii xaalo aadan ikhiyaanayn marka xaalana waa aqbali kartaa jawaabulqasamna waa aqbali kartaa haddii la xaaleeyo maxalka ixraab ku leeda haddii jawaabulqasam laga dhigana maxalka ixraab kuma leh ka qowlihi uu la mid yahay mid jawaabulqasam ah oo ayada la hubo inay jawaabulqasam tahay ayaa lagu shabahay marka qowlkan oo laa takununi wuxuu la mid yahay ka qowlihi shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi araa muxrizan waxaan arkaa ninka la idhaha muxriska isagaana leh waa isla farista laftirkiisaa leh qowlka dambena ka qowlihi farista qowlkiisu la mid yahay oo uu yidhi araa waxaan ku ogaaday muxrizan ninka magaciisa muxris la yidhaah caahadtu inaan la ballamay layuwaafiqan inuu iwaafaqaa oo iwaafaqaa oo iwaafaqaa saasaan ku ogaa marka tan fiiri hadda caahadta waa ka horayda caahadtu wamaca daalika jawaab qasab inay ta waa cadda oo tii hore to laam kuma jirin tan laamahaba gashayba tan waa cadda marka laa takununii taasoo kale inay tahay jawaabulqasam tahay waa aqbali kartaa inaysan ahayn oo ay xaalo tahan waa aqbali kartaa laakiin midaan fiiri la yuwaafaqan ayado wax kale ma aqbali karto joolqasamnimada ku cadda ilaa laamuqasama ku jirte marka falaa maxala wax maxala lahu uma sugnaanin hadday jawaabulqasam noqoto ko wa kownahuna waa aqbali kartaa ah. kowna kowna laa takununii jawaaban waa aqbali kartaa wa kownahu laa takununiida hore wey laa takununi inuu yahayna waa aqbali kartaa xaalan xaalo oo min alfaacili faacilka laga xaleeyo oo la yidhaahdo fain caahadtanii haddaad igula ballanto laa takununii xaalo aadan iqiyaamayna ila ballanto waa kow aw ilmafcuuli mafcuulka in laga xaaleeyo oo la yidhaahdo fain caahadtanii haddaad ila ballanto laa takununii xaalo aan la iqiyaanayn aniga taasna waa aw minhumaa ama labadaba in laga xaaleeyo mafcuulka iyo faacilka oo u yidhaahdo laa takununi xaalo aanan isqiyaanayn xaal aanan isqiyaanayn ila ballanto annagoon isqiyaanayn oo arrinta daacad laga yahay intaba waa aqbali kartaa hadduu marka xaalo noqdo fa wuxuu noqonaa fii maxali nasb nasba maxalkiisu noqona sharax wa fii bacdi nusaqi waxaa ku sugan tanbiihun yaxtamilu wuxuu aqbali karaa qwl hmam alrasd hamaam alfarasdaq hadalkiisa yukhaadibu xaala uu la hadlayo di'ban uubato ama yey dibigaasoo carada lahu u soo bambaxay fii safari safarkiisa isagoo meel baadiyaa degey oo musaafir ah aa yey ku soo baxday ama uubato ama eydibadeed ah ku soo baxay markuu ku soo baxay saadkii uu hayuu qayb u tuuray qaybuu u tuuray markuu u tuuray uu wuxuu yidhi tacasha cashee horta horta baad wax cun qof gaajoola lama hadle balan ma galo baal gaajoone war horta wax cun tacasha cashee fa in caahadtanii haddaad ila ballanto laa takununii inaadan ikiyaanayn waa jawaab fa in caahadtanii haddaad ila ballanto laa takununii xaalo aadan ikiyaanayn nakun waxaan ahaanaynaa mila man laba qof oo kale mantu labay ku dhece ila waa mawsuulkii mushtaraga ahay mawsuul mushtaraga mufrad waa loo isticmaalaa musana waa loo isticmaalaa jamca waa loo isticmaalaa wاladii yubayinu calىa ma taqacu calayhi almawsuulaat اlmushtaraka damiiru sila qaacidadaas ankaan kusoo qaadan kawaaka baan kusoo qaadan wاladii yubayinu calىa ma taqacu calayhi اlmawsuulaat اlmushtaraka damiiru silati lafdiga oo mawsuulka mushtaraga man oo kale mar aladi a loola jeeda mar aladani a loola jeeda mar aladina a loola jeeda mar allai a loola jeeda ah, mar allataniga loola jeeda waxa lagu kala gartaana waa un caaidka ah, caaidkaa lagu kala gartaa hadda mantan labaa loo isticmaala aladani wey markaasuu yidhi tacasha cashee fain caahatanii haddaad igula ballanto laa takununi inaadan ikhiyaanayn nakun waxaan ahaanaynaa mila man laba qof oo kale man mila man labadii qof oo kale yaadibu uba tooy yastaxibaani oo saaxiibayaan fiiri manti waa mawsuul yastaxibaani waa siladii marka siladii iyo mawsuulkii jumla muctaridaha kala dhex gashay oo ah jumlatu nida jumlada munaadaha waxa weeyaan waxay ku kala dhex jirtaa manti oo mawsuula iyo siladiisii nakun waxaan ahaanaynaa mila man labadii qof oo kale yaa dibu dibiyow yastaxibaani oo saaxiibayaan kawna jumlati waa mafcuulu bigi yaxtamilu yaxtamilu qowlu hamaan farastaq wuxuu aqbali karaa kawna jumlati laa takununii laa takununii jumladeeda ahaanshadiisa jawaaban jawaab uu yahay jawaabkaasoo licaahatan u sugnaaday saas wuu aqbali karaa fainahu caahadtaniidu bimansilati اlqasr dhaar oo kale wey dhaarun lamidi xagga macnihiiu ahdi weeyo xaggii macnihiu dhaar ka yah ka qowlihi falasta qowlkiisu lamid yahay ka qowlihi damiirku kuu fasira markaas wuxuu yidhi wa huwa saaxib اlqowlku alfarastaq weeye ayda noqosha siduu beytkii horeba u lahaa beytkaana isagaa leh markaasu wuxuu yidhi araa waxaan arkaa araa oo laba mafcuul qaadaydoo cilmiyaa wey araa waxaan ku ogahay yuu yidhi anaa waxaan ku ogahay muxrisan ninka magaciisa muxris la yidhah waa nin magaciis caahadtuhu inaan kula ballamay layuwaafiqan ay layuwaafiqani inuu iwaafaqa inuu iwaafaqayaan kula ballamay saasaan ku ogaa fa kaana wuxuu noqday kaman qof oo kale aqraytuhu aan ku soo booriyey bikhilaafi aniga ikhilaaf waxaad moodaa inaan kula soo ballamay ikhilaaf hoosaan iskula soo hadleen intaan doorashada la imaan kistiisuu ka qaat markii doorashadii la yimid waxaad moodaaba in la yidhi ninkaan saaxada ka saarna ilaa waxaan alle ka baqaynaa saas u shaqeeye mid ka booso weynaa yimid waa la yaabu yidhi ninkaan bal fiiri araa muxrizan muxris ninka la yidhaah waxaan ku ogaadayuu yidhi caahadtu inaan horay ugula soo ballamay layuwaafiqan inuu waafaqa aniga inuu waafaqa saasaa ballanku ahayuu yidhi fa kaana wuxuu noqday kaman qof oo kale aqraytu aan ku soo booriyey bikhilaafi aniga iyo khilaafidayda qof aanba jeclaysiiyey oon arrinta isku ogeynaad moodaa wy anuu igu taagan yahayba ah, marka tanfiri araada waa ficil mudaaric faacilki waa ana muxrisa waa mafcuul awal caahadtu jumladeedu waa mafcuul haani la yuwaafaqan waa jawaabki waa jawaab qasr iyadu waa cadda marka caahadtuhu la yuwaafiqan iyo waxa weeye waa isku xraab noqon karaan fain caahadtanii laa takununi saas waa aqbali karta tan waa cadda iyadi mogtahay waa mushabbah bihigii waa la hubaa inay jawaab qasam tahay la yuwaafiqan laakiin laa takununi ayada maadaama aan laamulqasam ku jirin waxa weeyaan cahdigaasuna qasam aqbali karo oo uu macno dhaar leeyahay waxaa la leeyahay jawaabulqasam waa noqon kartaa laakiin macno kalena waa aqbali kartaa macno kalena waa aqbali kartaa wuxuu ku yidhi fajumlatu la yuwaafiqan jumladeedu jawaabu waa jawaab jawaabkoo licaahatu usugnaaday fayakunu wuxuu noqonaa laa taqununida marka laa taqununida aa mushabbaha tanuna waa mushabbahu bihi ilaa tan waa laisku waafaqsan yahay inay jawaabulqasam tahay wuxuu ku yidhi fayakunu laa taqununi wuxuu noqon karaa jawaaban jawaab jawaab kolle caahatan u sugnaaday falaa maxala wax maxala lahu taqununi uma sugnaan falaa maxala wax maxala lahu taqununi uma sugnaan min alixraab ixraabka xaggiisa ugama sugnaan liannahu taqununi jawaabulqasam weeye wayxtamilu wuxuu kaloo aqbali karaa asagu la yuwaafaqan ayadu wax kale ma aqbali karto laakiin laa takuni wayaxtamilu wuxuu kaloo aqbali karaa kownahu ahaanshadiisa ey kowna laa takununi laa takunu nii ahaanshadiisa xaalan xaalo uu yahay min alfaacili faacilka laga xaaleeyo faacilka laga xaaleeyo oo la yidhaahdo fain aahatanii haddaad igula ila ballanto laa takununii xaalo aadan ikhiyaanayna ila ballanto faacilka ka xaale <coughs> saas waa aqbali karaa wahuwa faacilkuna taaulmukhaaطabi kan lala hadlaa ta'diisa weeye min caahatani caahatini xaggeeda xaalo uu ka ahaaday ta'daas ku jirto taaulmukhaadabada weeye wataqdiiru taqdiirtu wuxuu ahaana xaala kownika hayra khaa'inin fain caahatanii haddaad ila ballanto xaala kownika xaala tahay hayra khaain midaan khiyaanayn aw amase xaalan inuu yahu aqbali karaa wuxuu kaloo aqbali karaa xaalan xaala inuu yahay min almafcuuli laga xaaleeyo wahuwa mafcuulkuna yaa lmutakalim wa yaa mutakalimka laa takunu ni yaadaas weeye min cahatani cahatani xaggeeda xaalu ka ahday wa taqdiiru taqdiirtuna xaala kownii hayra khaa'inin xaalan ahayn midaan wax qiyaamayn xaashiyada waa qabtay fiiriya alwlaa ayra makuunin laka midaan la khiyaanayn saasaa sax sababtoo ah farasdaq iyo uubatada labadooda midba midka kale miyuu ka cabsaa inuu khiyaamo mase farasdaa uubatada ka cabsaa farasdaa uubatada ka cabsana marka asaga isim mafcuul waa in laga dhigaa kii in la khiyaano ka cabsaayo waa in laga dhiga maahan in laga dhiga isim faacil marka sida fiicneed waxay ahayd inuu yidhaha hayra makuunin laka xaalaan ahay midaan la khiyaanayn oo adugu aadan ikhiyaanayn maaha inuu yidhahdo ayra khaaini ow amase xaalad inuu yuhu aqbali karaa minhumaa ay min alfaacili faacilka laga xaaleeyo wa huwa faacilku ataau taada weeye taada alfawqaaniyatu kor labada dhibcood ku leh kor loo nisbeeye macnaha kor labada dhibcood ku leh wa min almafcuuli mafcuulka iyo wa min almafcuuli mafcuulka waa yahay wuxuu aw xaalan xaala inuu yahay minhumaa min alfaacili faacilka laga xaaleeyo wa huwa faacilku ataw tada weeye taada alfawqaaniyatu kor loo dhisbeeyo kor labada dhibcood ku leh wa min almafcuuli iyo mafcuulka laga xaaleeyo wa huwa mafcuulkuna alyaw ya-da weeye ya-da ataxtaaniyatu hoos loo dhisbeeyo hoos labada dhibcood ku leh wataqdiiru markaas taqdiirtu wuxuu yahay xaala kawninaa hayra khaainayni horta musano ka dhig khaainiina maahan ah, xaala kawninaa xaalaan nahay hayra khaainayni laba aan wax khiyaanayn saasu asagu ka wadaa laakiin xaashiyada fiiri alulaa waxaa habboon an yakuuna taqdiiru inuu noqdo idaa kaanat tilxaalo minhumaa hadday xaaladu labadaba ka tahay xaala kawni hayra makhuunin wa xaalata kawnika hayra khaa'inin maxaa yeele mar walba alwlaa an yakuuna taqdirunu noqdo idaa kaanat ilxaalu minhumaa xaalata kownii hayra makuuni xaalaan anugu ahay midaan la khiyaanayn wa xaalata kownika hayra khaa'inin xaalaatay aduguna midaan ikhiyaanayn sababto a mar walba farasdaq asaga khiyaano looga cabsan maayo ee asaga ka cabsan in la khiyaano marka asaga ism mafcuul waa in laga dhigaa wacala taqaadiiri taqdiiriyaalka haddaan qabanno taqaadiriya taqdiiriyaalka aala saddexda saddex taqdiir wey inuu yahay faacilka kaliya in laga xaaleeyo inuu yahay in mafcuulka kaliya laga xaaleeyo iyo labadaba in laga xaaleeyo waa saddexdaas wacala taqaadiiri taqdiiriyaalka haddaan qabanno taqdiiriyaalka ahalaaati saddexdaa fayakuunu laa takununii wuxuu ahaana fayakuunu wuxuu ahaana laa takununii fii maxali nasbin kordhig maxalkiisu noqona walixtimaalu ixtimaalka ixtimaalka alwalu horeeya a arjaxu miisaan badan midka oo ah jacluhu jawaaban licahatani in jawaab laga dhigo saasaa xoog badan saasaa xoog badan waxaana kutusa baydka lagu shabahay baydka lagu shabaha kutusa qaala ibnu hishaam wuxuu ku yidhi fi lmuqni walmacnaa macnuhuna shaahidun wuxuu u markhaati kacaa likowniha jumlada ahaanshadeedu jawaaban ay macnuhuna taas u markhaati kaca matni asaadisatu aljumlatu jumlada asaadisatu lixayda jumladaasoo jumlada asaadisatu lixayda alwaaqicatu waa midda dhacdayda khabar ka dhig asaadisatu jumlada lixayda alwaaqicatu waa middii dhacday jawaaban xaalo ay jawaab tahay lishardi shardina ay jawaab u tahay shardigaasoo hayri jaazimin aan wax jasmayn adawaatu shardiga labaa loo qaybiya adawaatu shardi jaazim ah adawaatu shardi jaazim oo laba ficil jasmiya ama ficil iyo jumlo jasmiya maxalkeeda iyo adawaatu shardi aan waxba jasmin adawaatu shardi jaazima waa taqaanaa wax badanaad soo qaadatay ajrumiyaad ku soo qaadatay toban iyo laba ajur sheegi jiray laakiin kayfa ma iyada lama hayo daliil ma leh marka maxaa soo haraya toban iyo ko kuwaas waa taqaan in ay ka bilaabayn waxaa jira adawaatu shardi oo shardi iyo jawaab qaadaan lakin aan waxba jasmin ayaguna waa lix saddex isim iyo saddex xaraf adawaatu shardi hayru jaazim ah waa imisa waa lix lix weeye saddex isim iyo saddex xaraf saddexda isim waxay yihiin idaa walamaa wa kulamaa alxiiniya waa saddexdaas adawaatu shardi hayru jaazim oo isim ah waa saddex saddexdii maxay yihiin idaa lamaa idaa walamaa wa kulamaa waa saddexdaas idaa lamaa kulamaa oo bimacnaa xiin ah saddexdaas saddexda xuruuftaana yay yihiin low lowlaa low ma waa saddexdaas saddexda xuruufta adawaatu shardi kayru jaasim oo xuruuf ah waa saddex maxay yihiin low lowlaa low ma waa saddexdaas saddex weeye low lowlaa low ma marka saddexda marka la isku daro iyo saddexdaas meeqay isku yihiin lix adawaatu shardi hayru jaazima waa sita adawaatu shardi hayru اljaazim sita ثalaaث minhaa asmاء wahiya idaa walama wakulama bimacnaa xiin wa ثalaaث minhaa xuruuf wahiya low walowlaa walowma kuwaas marka jumladii jawaab u noqoto adawaatu shardi kayru jaazima macalka exraabkuma leh ilaa dawaadkay jawaabka u tahay wax ma jasmiye asaadisatu tan lixayda alwaaqicatu waa midii dhacday jawaaban jawaab xaalo ay u tahay lisharطin shardi shardigaasoo gayri jaazimin aan wax jasmayn wadaalika tusaalihiina ka jawaabi idaa idaa jawaabkeedoo kale weye walow jawaabkeedoo weye walowlaa jawaabkeedoo kale weye saddexdaasu kaaga soo qaaday waa laba xaraf iyo hal isim waaya ow jaazimin ow jaazimin ama jaazimay jawaab u noqotay adawaatu shardi jaazima jumlada jawaab u noqota walam tabtarin lamana xariirsan bilfaai fa walaa biidaana lama xariirsan marka jumlada lixaad oo aan maxalka exraabka ku lahayn waa jawaabu shardi jawaabu shardigaas labaa ka imaanayda adawaatu shardi hayru jaasima wax allo wixii jawaab u noqda ama fa ha la xariirsato ama yay la xariirsan maxalka exraabku tan labaadna waa maxe adawaatu shardi jaazim ah jumlada jawaab u noqota oo aan fa'no la xariirin idaa fujaa'iyahum la xariirin maxaa yaele markaasoo kale lafdigaa la jasmina ah, hadduu ficil mudaarec yahay lafdigaa laga jasmina hadduu ficil maadi yahayna ficilka keligiisa ah, maxalka laga jasmina u fiirso jumlada maalka xraabku male marka ah, jumlada jawaabka dhacda jawaab shardiga jaazimka jawaabka u noqotay hadday ficil mudaaric tahay ficilka mudaaric lafdigiisaa la jasmina haddii ay ficil maadi tahayna mar haddaan fayeedaa la xariirin ficilka maadiga keligiis maahan jumlada a maxalka laga jasmina maxaa marka soo hara haddii lagu yihi ficilkiyaa la jasmiyey markii laysku daro ficilki iyo faacilki waa juml jumladaas maalka iraabku male ah, jumladaasaan maxalka iraab ku lahayn markaasuu yihi o jaazimin ama jaazim ayay u dhacday waxa weeyaan jawaab jaazimay jawaab u dhacday walam taktarin lamana xidhiidhsan bilfaa'i walaa biida alfujan lama xidhiidsan naxwo in jaanii zaydun zayd hadduu i yimaado akramtu waa karaamaynaa hadda fiiri in maxay jasminaya jaaa ficilkaas maxalkiisay jasminaya oo keligiisa mahan jumlada jumladu maxalka icraabku ma leh haye akramtu akramtaas ficilkaas aa dhacay jawaab shard ficilka keligiisay maxalka ka jismeen maaha jumlada akrama ficilka keligiis aa maxalka ka jismisa oo jawaab noqday maxaa soo haray ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka la isku daray maalka raabka male maxalka raabka male ah, laakiin fa hadday gasho waxa jasmisan waa jumladoo dhan markay fa gasho ama idaa fujaa'iyahu ay gasho waxa maxalka laga jasmaa waa jumladoo iswadato marka waa inaad kala taqaan jumlada iyo ficilka oo keligiisa Ah, odan isku mid ka dhigin sharax aljumlatu jumlada jumlada asaadisatu lixayda jumladaasoo min aljumali jumlooyinkii ka mida ah. allatii jumlooyinka laa maxala wax maxala lahaa jumlooyinka uusan u sugnaan alwaaqicatu waa midda dhacda jawaaban jawaab xaalo ay tahayna dhacda lishardin shardi jawaab u ah shardigaasoo kayri jaasimin aan wax jasmayn muطlaqan xaal aan la kala qaadayn jumladaas sawaaءn اqtarana اljawaabu bilfaa'i ow bidaa alfijaiya ow leh hadduu jawaab u noqdo adawaatu shabik aan waxba jasmayn la kala qaadi ma in fa-u la xariirto in idaa fijaayu la xariirto iyo inaan waxba la xariirin kolleyba maxalka iraabku male markaas maxaa yaele adawaatu shardig waxbaba ma jasmiyo kono taas waa ko wadalika tusaalihii ka jawaabi idaa waa idaa jawaabkeedoo kale idaada ashardiyati shardiga loo nisbeeyey wadalika tusaalihii naxwu idaa jaaa zaydun zayd hadduu yimaado akramtuka waa ku karaamayna akramtuka waa ku karaamayna hadda idaadan ficilna jasmi me jumlana jasmi me idaa jaaa zaydun jaaa zaydunta jasmi me akramtuna jasmi me ficilka keligiisana jasmi me jumlana jasmi me ilaa waxmaba jasmide marka jumladaas oo akramtuka maalka raab kuma leh maalka raab kuma leh iyo wajawaabi low wa ka jawaabi low ka jawaabi idaacay ku cadfantah wa jawaabi low wa ka jawaabi low low jawaabkeedoo kale weeye lowda ashardiyati shardiga loo nisbeeyey lowda iyo waxa dham iyo lowma iyo iyaga imaanayaan kelimad kelimada u keena ah, kelimad kelimada u keena iyo low jawaabkeedoo kale weeye iyo w jawaabi lowla dheh iyo w ka jawaabi lowla lowlaa jawaabkeedoo kale horta waxaa tidha wa jawaabi low low jawaabkeedoo kale lowda cashariyati shardiga loo nisbeeyey naxwu low jaaa zaydu zayd hadduu imaan ahaa la akramtuka waa ku karaamay lah la akramtuka waxba maxalka icraabkuma leh ilaa low ay u tahay jawaabi lowna wax ma jasmideen iyo wa jawaabi lowla lowlaa jawaabkeeda lowlaada cashariyati shardiga loo nisbeeyey wadaalika tusaalihi naxwu lowlaa zaydun zayd mawjuudun inuu yahay haddaysan jiri lahayn la akramtuka waa ku karaamay laha laakiin hadda ku karaamay maaho zayda jooga oon ogolay saydaa ah, iga sarreeya mas-uuliyadda meeshaan karaamo kuma ogola marka kuma karaamay karo lowlaa zaydun zayd mawjuudun inuu yahay haddaan jiri lahayn hadda waa jirta taasaa ah, jirta la akramtuka waa ku karaamay laha laakiin hadda kuma karaamaynayo ah, hadda kuma karaamaynayo فجملة أكرمتka فجملة أكرمتka في جواaب الثلاثة فجملة أكرمتka أكرمتka جuمladeeda في جawaaب ثaلاثة سدexda jawaabkooda xaalo ay ahaatay laa محل لahaa wax محل uma sugnaa إdaa low lowla ay jawaab u ahayd sdexdi waa sdexdaas فجuملة أكرمتka oo sdexdooda أكرمتka uga dhigay إdaa جاء زaيد أكرمتka low جاء زaيد لأكرمتka lowlaa zaydun laakramtuka fajumlatu akramtuka akramtuka jumladeeda fii jawaabi alaaati saddexda xaraf jawaabkooda xaalo ay ahaatay saddexda lafdi iska dheh mida ismihe laa maxala wax maxala lahum lahaa uma sugnaan laa maxala wax maxala lahaa jumlada uma sugnaan aw ilwaaqicatu ama waa midda dhacda jumlada dhacda jawaaban jawaab xaalo ay tahay lishardin shardina ay jawaab u tahay shardigoo jaazimi wax jasmina oo in iyo kuwii lamidkaha wey walam taktarin aysan lana xiriirsan jumladaasu bilfaa walaa bida idaadii alfujaa'iyati kadada loo nisbeeyey wadaalika tusaalihii naxwu qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale in jaaanii zaydun zayd hadduu ii yimaado akramtuhu waa karaamayna hadda fiiri in jaaa intaasu waa xarfu shardi laba ficilay jasmine labadii ficilba maanta waxay noqdeen maadi jaa ficilka jaa ah keligiis oon faacil kula jirin maxalkay ka jasmiye waa ficlu shardi ficilka ah akramtu akrama oo aan faacil kula jirinna maxalkay ka jasmiye in jaaanii zaydun akramtuka labada ficilba maadi ya ha waa maadi tartiib u fiiri akramtuba wuxuu u haystaa hamsada hamsada qisaa ah, jirtay hadda ka hor meel baadiyaa aan inta magaaladan ka tegaan tegey wakti laga joogo labaatan iyo laba sano aheedaan malayna sagaashan iyo lixdii aheed sagaashan iyo lixdii sagaashan lixdii meeqa laga jooga labaatan saddex miya markaasaan meel tuulaanta ilaa wadaada u xidhantay meesha waa meel lama galaana marka duurkii dad meel iskugu yimid tujiyey aan mutaabacada imaamka kala hadlo marka waa iska tego hooyaan meesha siyaara ugu socdo hooyaan aaday habeenkiin la sooday subaxdii aan tuuladii imin markaasu anoo meel fadhiyo daash fadhiya uu inta soo istaagay uu yidhi mogta qofka wixii ku dhegan unbuu ka fakera a la yidhi in cali jaamaca shala hadla la yidhi inta meesha maray tii asaga marka waxbaa ku dhegan <laughs> hadda kahor mogta qisa waxbay kula soo dhacdaan dad oo imtixaanad oo waxaa jira bakaylaha in la cuno aan ogolayn <laughs> marka markaasaa laba nina nina bakayle isagoo dishay aa laba ninu arkay markaasuu inta lugta ku dhegey uu wuxuu ku tuuray geed hoostiis waana ka soka maray markaasa waxay yidhahdeen assalaamu calaykum markaasuu yidhi waa bakayle dhanna ayagu ma ujeedaan bakaylahan laakiin wadnuhu ka xanuujina waa isle walaah waa maxamed meesha ku tuurtay marka tii ay kula socda marka inta ii yimid u yidhi warya warya qaburaha lama siyaaro karo maadaa yidhi qaburana kamaba hadlin iyo siyaare waxaan ka hadlay mutaabacada imaamka salaadda marki lala tuka in imaamka la raaco keliya laakiin tanaa wadnaha uga dhegan isaga meeshaanu shaah ku haystaa oo isleeyahy ama tii laga hadlo markaasuu waryaa maadaa yidhi siyaarada waa ma banaano qaburaha lama siyaaro karo markaasaan ma dhihine qaburaha waa la siyaartaa waana amraa dadka in qaburaha la siyaartee ee waxaan idhi qaburaha lama tuugi karo dadka dhintay aan idin markaasu hadde ka warran anaa amre qaburaha in la tuuge ka warran hadda ad adigu diiddo anaa amree ka warran u yidhi markaasaan hadda adigu nabi ma tiidi amarkaagu qiimo male hadduusan deliil lahayn miyaa deliil u haydaa markasu ha daliil u hayd anugu hay waa saanay bal deliilka sheeg markaasuu nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam kuntu nahaytukum can ziyaaraةi الqubuuri fazuruuha kuntu nahaytukum nahaytukum markaasaan idhi hadda masagaa ka hadlaya xadiiskaas qaburatuug siyaaro ka hadlaahe markaasuu yidhi ma wuxuu ka hadlayaa taqaan waxaa loogu sheekay nimankan naxwe ma yaqaanin naxwadan markaasi waa akri jire markaas aad aan ugu nashaad badnaado markaasuu yidhi ma naxwad adigu shaqa ku leeda waa wax ka taqaana hayse mare xadiis wuxuu u baahan yahay naxwi oo wuxuu u baahan yahay sarfi oo wuxuu u baahan yahay balaago markaasaani badaadan lahayn amad gasha anu waa tuha asagoo kawaakibka xoogaa yaqaana laakiin aad uguma baxsano waa aqaan markaasuu yidhi badaanan lahaynaa galinka arkataala soo exraab kuntu nahitukum dadkii o dhanna waa isku yimaadeen markaasaan idhi aan bilaabay kuntu kaana ficil maadi naaqis waa bilaabay ta'dii ina isimkii taan sheegay kuntu nahaytu markaa maraan idhi nahaytu ficil maadin markaas waa qoweyn ficil mudaaric wey xarfanitaan markaydu tana igula soo m marka bis aniga meeshaan rabay waa soo gaari marka intaan rabay waa intaas markaasaan idhi wax yar i dhegayso nahaa nuuntu waxay ka mid tahay ficilka maadadiisa asalkuna waa naha ninkaanona waa ajrumiga waa yaqaan markaasuu baraarug inuu qaldan yahay markaasuu yidhi ka soco markaasaan ka soco ma ilaad intaas u sheegta qooweyday inaan kuu sheegay maana ilahy waxbuu sheeg waa dhibo tegey ninka dadkiio mar ulu ii qaat marka waa ku dilah waxaan waxaa ii dilayda maanaan ku barin inta qoon weyday dadkiina marka meesha dada joogta dadkii ay yidhi waa roy qabqabtaada maana hadda wax waa dareemayna annagu caqli waa leenahay meel fariisooday marka xuruufta marka iska fiiriya meeshaasoo kale waa lagu simbirraxda waayahay ka soco marka fiiri in jaaanii in jaaanii zaydun akramtuhu marka fiiri ficilka ficil shardigana waa maadi jawaabkiina waa maadi intu maxay markay jasmineen intu waxay jasmineen labada ficil maxalkooda bis labada ficil maxalkooda jasmineen jaa ficilkaasaa maxalka ka jasmisan oo ficil shardi ah akramtuna akramaa maxalka ka jasmisan oo jawaab shardiya ah. xaa soo haray jumlada marka hadda maxalsheedka annagu aan rabno akramtu iyo ficilka akramaah iyo ta'doo faacila iyo haadoo mafcuula macalka iraab kuma leh ah, waana jawaab shardi soo maa ah, jumladu macalka iraab kuma leh jumlada iyo waa kala duwan yihin juz ka mida ah jumlada waa kala duwan yihin soo maa intaasuu rabaa inuu kaa dhacdhacasho wuxuu ku yidhi fajumlatu akramtuhu akramtu jumladeeda waqacad way dhacday jawaaban jawaab xaalo ay u tahay lisharطin shardi shardigoo jaazimi wax jasminaya walam taqtarin lamana xariirsan bilfaa fa lama xariirsan walaa bidaa idaana lama xariirsan idaa alfujaayati kada loo nisbeeyey falaa maxala wax maxala lahaa uma sugnaanin marka wax maxala jumladaas ma laha ficilka keligiisa maxalka ka jismisan fain iqtaranat hadday la xariirsato biaxadihimaa fa'da iyo idaada mid ka mida kaanat waxay ahaanay fii maxali jasmin kamaa taqadama sidii noo soo hormaray ah, jawaab shardiga hadday ama fa la xariirsato ama idaa fujaa'iya maalka waa ka jismisan todobada jumlo maalka xraabka kula ka mid ta ah. markaas fainqtaranad hadday jawaabu shardigu la xidhiidhsato biaxadihimaa sada iyo idaada mid kamida ah labadooda kaanad waxay ahaanaya fii maxali jasmin kamaa taqadama sii soo hormaray aljumlatu asaabica matni matniga fiiri asaabicatu jumlada todobayda ataabicatu waa jumlada raacda limaa shay laa mawdica mawdic lahu usan u sugnaan jumlada toddobaad waa jumladii raacdoo taabica u noqota jumlo aan maxalka icraab ku lahayn ah, in lagu cadfo oo kale ah, jumlo aan maxalka icraab ku lahayn taas weeye jumladaas maxalka icraab iyaduna kuma leh asaabicatu ataabicatu waa jumlada raacda lima shay laa mawdica wax mawdica lahu maaga uusan u sugnaan wadaalika tusaalihi naxwu qaama zaydun zaydaa istaagay waqacada camrun camarna waan fadhiistay marka wowda xarf cadaf ka dhigaynaa ilaa ayada asal u ah wowdu macaani badanay leedahay oo wowdu mar waxay noqotaa xarf cadaf mar waxay noqotaa waawlmaciya mar waxay noqotaa waawlxaal mar waxay noqotaa bimacnaa ow wowdu waa badantaha macaanideedu laakiin asal macaanidoo dhan yaa u ah minay noqoto caadif inay caadifo taha asal ah marka wowda caaifa haddaan ka dhigno maalka raab kuma leh jumlada waa qaacada camru maxaa yeele waxay ku cadfan tahay jumlo oo mustanafaan maalka raab kulahayn oo ah qaama zaydu ah. wuxuu ku yidhi asaabicatu jumlada toddobayda ataabicatu waa midda raacda lima shay laa maxala maxalahu usan u naxwu qaama zaydun istaago jumla mustanaa taasu waqacada camrun camrna waa fadhiisa waa ku cadfantah macalka xraam kuma leh waa goorma in lam tuqadir ilwaawu wowda haddaadan ku qadarin lilxaale haddaadan wowda xaala ka dhigin lakin haddaad wowda xaala ka dhigto horta qad aad soo qadare waxaa leedahay qaama zayduna istaagay waqacada walxaal uu istaagay qacada camrun camr uu fadhiistay marka xaaliya hadaad ka dhigto qad aad usoo qadari markaasaad qadaas aad jumladan maxalka waa ka nasbini khalaas sharax waxaad leedahay qaama zaydun zayda istaagay haddaad marka jumladan dambe xaala wowda haddaad waawlxaal ka dhigto waxaad leedahay waqacada camrun wlxaal qad qacada camrun aad leedahay qad aad soo qadari oo waajib kugu ahayd markaas ah, waqacada wlxaal qad qacada camrun camar uu fariistay aad leedahay camar uu fariistay waa goorma in markaysan jumladan waqacada camrun aysan maxalka exraab ku yeelayn waa goorma in lam tuqadir ilwaawa waa haddaadan wowda ku qadarin lilxaali waa markaas markaysan exraabka maxalka ku yeelay ee haddaad ku qadarto xaalo haddee khalaas wey fii maxal nasbina kaa noqe sharax aljumlatu jumlada jumlada asaabicatu toddobayda ataabicatu waa jumlada raacda limaa shay laa maxala wax maxala lahu maaga uusan uga sugnaan min alexraabi xagga exraabka wadalika tusaalihiina naxwu qaama zaydun zaydaa istaagay waqacadda camru camarna waa fadhiistay wey ah. فjuml eh? aljumlaةu jumlada asaabicatu toddobayda ataabicatu waa mida raacda limaa shay raacda shaygaasoo laa mawdica mawdic low maaga usan u sugnaan boos kuma leh min alraabi laa mawdica boos low maaga usan uga sugnaan min alraabi xagga icraabka wadaalika tusaalihii naxwu qaama zaydun zaydaa istaagay waqacada camrun camarna waa fariistay oo lagu cadfo fa jumlatu qacada camrun camaraa fariistay jumladeeda laa maxala maxal lahaa jumlada uma sugnaan min alexraab exraabka xaggiisa ugama sugnaan liannahaa jumlada qacada camrun macduufatun waa mid lagu cadfay calaa jumlati qaama zaydu wa hiya jumlada qaama wahiya jumlada qaama zayduna laa maxala maxal lahaa jumladaas uma sugnaan liannaha jumladaasu mustanafatun waa mid hadalka lagu bilowday haadaa xukunkaanu haabitun waa mid sugnaana in lam tuqadir ilwaawa wowda haddaadan ku qadarin wowda addaakilata gashay calaa qacadda lilxaal haddaadan ku qadarin waa waa markaas marka lagu leeyahy maxalka exraabkuma leh waa haddaadan wowda waawlxaal ka dhigin haadaa xukunkan haabitun waa sugnaana oo ah jumladaas waqacadda camrun maxalka craab kuma leh goormuu sugnaana in lam tuqadir ilwaawa wowda haddaadan ku qadarin wowda ab daakilatan gashay calaa qacadda lilxaali xaal haddaadan ku qadarin oodan waawlxaal ka dhigin markaas weeye marka aysan maxalka icraab ku yeelanayn fain qadartaha wowda haddaad ku qadarto lilxaali xaal oo aad xaalo ka dhigto kaanad qad a ah waxay noqonay muqadaratan mid lasoo qadaray qad a ah meesha la soo gelina ah, ilaa waa ficil maadiyo xaalo dhacay kaanad ad qadaa waxay ahaaneen muqadaratan mid la qadaray waljumlatu jumlada bacdahaa qad ka gadaal xaalo ay ahaatayna maxaluhaa maxalkeedu nasbun kordhig weeye calal xaale xaalo lagu nasbiyo min zaydin faacilka zayd aa laga xaalayna qaama zayduna istaagay waqacada walaal ad qacada camrun camar u fadhiistay aad leeda weliba inaad xaalada in la fahmaa fiican meeshaad ka xaalaynaydo oo waa inaad tidhaahdo qaama sayduna istaagay walxaal u istaagay qad qacada camrun camar u fadhiistay waa in la fahmaa xaalada meesha aad wax ka xaalaynaydo saaxiibalxaalka waa in la fahmaa waa in la fahmaa waa in la fahmaa saasaad leedahay fain qadarta awowda haddaad ku qadarto laali kaanad kadaa waxay noqona muqadaratan mid lasoo qadara waljumlatu jumladana bacdaha qada ka gadaal xaaladda ay ahaatay maxaluhaa maxalkeedu nasbun kordhig weeye calalxaali xaalaa lagu nasbina min zaydaana laga xaalayna zayd aa laga xaalayna almas'alau raabica baabku afar mas'alu ahaa baabku afar mas'alu ahaa saddexaa noo soo dhammaatay mas'aladii afraadoo baabkan ugu dambeyday wey ah. almas'alatu mas'alada mas'alada araabicatu afrayda aljumalu waa jumlooyinka jumlooyinka alkhabariyatu ee khabarka loo nisbeeyey allatii jumlooyinka lam yatlubhaa uusan dalbin alcaamilu caamil luzuuman min jihati luzuum xagga laasimnimada uusan ka dalbin in waqacad hadday dhacdo jumlooyinkaasu bacda nakiraati nakirooyin ka gadaan nakirooyin almaxdati la barax tiray fa sifaatun fa hiya jumlooyinkaasu sifaatun waa sifooyin ow bacda almacaarifi macaarif ka gadaal hadday dhacdana macaarif almaxdati ee la barax tiray fa axwaalu fa hiya jumlooyinkaas axwaalu xaalooyin weeye ow bacda gayri اlmaxdati nakir mid maxda ah gayrkeed gadaalkeed hadday dhacdo minhumaa kayru maxdadaasoo minhumaa min asifaati walaxwaali ka mid ah fa muxtamilatun fa hiya muxtamilatun waa mid aqbali karta lahumaa xaalo iyo sifada qaacidadii aan ku soo meel gaarnoon ayaan haysanay oo ahayd liأna اljumala wa shibha اljumali bacda nakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalu waxay ahayd war ku meel gaara ee ayadoo daqiiqaad maanta dul taaganta oo intaas ka faahfaahsan oo warkaasu muطlaqu ahaaye aan muطlaq ahayn la qaydayo warkaas muطlaqu iska ahkumeel gaara ee haddaan la bislayna halkan wuxuu uga hadlaya mas'alada afraad waxay tahay jumlooyinka waxaa loo qaybiyaa khabariya khabarka moodin khabar mubtada iyo midna laga hadli ma jumle khabariya iyo jumla inshaa'iya la khabar waxaa la marka maxtamala sidqa walkadib hadal qofka yidhi haddaan la fiirin waa run la dhihi karo waa beenna la dhihi karo iyo hadal aan la dhihi karin hadalka aan la dhihi karin waxa la dhaha insha hadda fiiri haddaan ku idhaahdo saafara camrun camar waa safray qofka yidhi ha fiirin hadalkaas haddii qof yidhaahdo kadabta waa la dhihi karaa masalan camarka meeshaana iskula soo tukateen casarki inaan takwiin ku yidhi saafara camrun ams uu ku yidhi kadabta adii karta soo maa haddii aadan aduu aragna sadaqtaad dhihi kartaa laakiin fiiri qofaa ku yidhi qum kadabta ma dhihi kartaa ee munaasaba uma ahanba ha yeeli maa iyo war waa yeelaa iyo war kala dhihi kartaa ma ahane munaasaba uma ahan soo ma jeedid ah. marka waxaa la idhaha jumla khabariya waa jumlada ayadoon la fiirin qaa'ilka haddii qaa'ilka la fiiriyo mar waa waajib in la rumeeyo masalan qaa'ilki wuxuu noqday alle ama rasuulku noqday sala allahu alay waslam waa waajib in la rumeeyo mar qaailkiina dajaal uba noqdo ah, musallamatulkadaab u noqdo waa waajib in la beeniyo qaa'ilka haddii la fiiriyo saddexu noqo siisa mid ay waajibta inaad rumaydo mid ay waajibta inaad beenido mid labadaba aqbali kara laakiin qaa'ilka ha fiirin ayadoon qaa'ilka la fiirin hadalkaa macnahaan ma la beeni karaa ma la rumay karaa intaasaa laga fiirina ayadoon qaa'ilka la fiirin hadalkii aqbali kara in la rumeeye lana beeniya waxa la haha jumla khabariya saasaa dhacday saasaa dhici doonta saasaan yeela saas yeelima kaasaa la yidhahdaa laakiin hadalkan saas aqbali karin sida cuquudda oo kale bictuka waa kaa gaday kadabta sax ma kadabta maba imaan karto kaasiisa ma iyo imaan karta soo ma ah, ilaa waxbaba ma kuu qabrina aniga saad kadabta ilaal kadabta ma ogtahay qof markuu wax kuu sheego kuu qabro aa la yidhaha kadabta ama sadaqta soo ma qofkii ku yidhi waxaan waa ku siiyey wahabtu lak uu ku yidhi kadabta masaxa maya say say ku noqeen muqaabil umaba noqon karto kidbi wuxuu imaan karaa ikhbaar markii wax la sheego qofkaan wax kuumaba sheegin zawajtak waxa weeyaan bictuk wahabtuk kulligood waxa weeyaan inshaaa la yidhaha khabarna waxaasaa dhacay waxaasaa dhici doona waxaasaan yeelaa waxaas yeelima kuwaasaa la yidhaha kuwaasaa la yidhaha marka jumlada khabariyada haddaad maqasho maxaa la yidhaha maxtamala sidqa wاkdib shiku lakin wuxu maxtamala taصdiiq wاltakdiib wax aqbali kara in la rumeeyo la waa run ama la yidhaah waa been tacbiirkiisa ka sii fiican laakiin tacbiirkaas kale u badan culamadu inay cabiraan kiisa daqiiqsan laakiin jumlada marka noocaas oo aan dalabyada ahayn jumlooyinka aan dalabiga ahayn khabariga ah fiiri caamil dalbaya hadduusan jirin oo ka horeeya caamil dalbaya hadduusan jirin oo laasimnimo u dalbaa waxaa ka horeeyaa la fiidhiya waxaa ka horeeya hadday nakiro yihiin waa laga sifeeya nakiro maxdi ah nakiro maxdia waa loola jeeda saa sheegi doono waa nakiro aan wax ikhtisaasa helin oon la khasiisin waxaa ka horeeya macrifo maxdia ah hadday yihiinna waa laga xaaleeya waxaa soo haray marka qaacidadii qayb kaleo muhiim ah oona hore u arag waa maxee nakira ka horeyda waana ka xaalay karta waana ka macrifa ka horayda macrifanimadeedu ay fog tahay oo aljinsiyaa ku jirto ah, aljinsiya mogta isimkaay ku jirto lafdiga waa ka macrif oo ala ku jirto laakiin macrifa waa ka nakirat xagga macnaha macnaha waa ka nakirat oo kale shuyuuc faydayna ah, marka haddii uu yahay ism uu laf aljinsiya ku jirtana maxaad samayn kartaa darabtana ka sife darabtana ka xaale qaacidadiiu saas u bisleeyey oo halkaa noogu sharaxa markaasu wuxuu ku yidhi almaslatu maslada maslada araabicatu afrayda aljumalu waa jumlooyinka jumlooyinka alkhabariyatu khabarka loo nisbeeyey allatii jumlooyinka lam yatlubha uusan dalbin caamilun caamil haddii caamil dalbaayo oo maalan khabaru ka dhigana ama wuxuu ka dhiganaa maquul qowl eh, markaas ma dhigi kartid wax ka horreya fiirmayd maxrifiina kelo hal caamil gaarahaba ah, ku camal falayba markaas ah, caamil gaara ku camal falay maala mubtada ka horreeya waa khabar dhihi maydin macrib baa ka horaya nakira ka horey minhu ama waxaa ka horeeya qowl waa maquul qowl dhihi maydi marka jumladan waxa ka horeya ma macrifa muse nakira fiirmaydi maxaa caamilaaba ku camal fala markan gaar marka waxaa la rabaa uu yidhi jumlooyinka alati lam yaطlubha usan dalbin alcaamilu caamil luzuuman min jihati luzuum in waqacad jumlooyinkaas hadday dhacdo bacda nakiraat nakiraat almaxdati oo baraxla waa arki doona waxay tahay waa nakiro aan wax taksiisa helin fasifaatun fahiya sifaatun fasifaatum taan fahiya inaan idhahna waa waajib wax kale ma banaano sababtoo fiiri in waqacad so in shardiya maahan waqacad soo ficlu shardi maahan fasifaatu waa jawaabkii marka waa khabari mubtadihi soo qadar ah, mufradaa noqon kara jawaab ma noqon karo fahiya sifaatun isagaa sharxa kuu keenaaya waxbaa ku falin o bacd almacaarif hadday dhacdo jumlooyinkaas oo khabariyada bacd almacaarif hadday dhacdo macaarif almaxdati oo barax lawey macrifo maxdi ah khaalis ah aan wax shuyuuca ah aysan ku jirin wax shuyuuca ah aysan ku jirin fa axwaalun fahiya dhe soo qadaro mubtadii soo qadaro axwaalun waa qabarkii fahiya jumlooyinkaasu axwaalun xaalooyin wey o bacda gayri اmaxdati maxda keyrkeed hadday dhacdo gadaalkeeda ah ayru maxdadaasoo minhumaa min aifaati minhumaa min anakiraati wlmacrifi dhe minhumaa min anakiraati wlmacrif xaggeeda ka ahaadeen waxay dhacday nakiro maxdaana maahan macrifo maxdaana maaha jumla ka gadaal martay waxaa hor maraynaa nakiro maxdaa maaha macrifo maxdaana maaha waa nakiro la khasisay ama waa macrifo shuyuuc faa'iideyneyda markaasna fa muxtamilatun fa hiya jumlooyinkaasu muxtamilatun waa mid aqbali karta lahumaa lisifaat walaxwaal ah, sifaatna waa aqbali kartaa xaalooyinna waa aqbali kartaa sharaxa fiiri marka bal fiiri wuxuu ku yidhi laakiin misaaladii misaaladiiyaa misalada inaan gaar weynaan ka cabsan sharaxa fiiri almas'alatu mas'alada mas'alada alraabicatu afrayda mas'aladaasoo min almasaa'ili masalooyinkii ka mid ah masalooyinka alarbaci oo afarta masaa'ilkaasoo min albaabi baabka ka mida baabka alaweli ee horeeya almas'alatu masalada masalada alraabicatu afrayda mas'aladoo min almasaa'ili masalooyinkii ka mida masalooyinkii alarbaci afarta ahaayeen masalooyinkaasoo min albaabi baabka ka mid ahaa baabka alawli ugu horeeya kitaabka aljumalu waa jumlooyinka jumlooyinka alkhabariyatu khabarka loo nisbeeyey waa jumlooyinka khabariga wahiya jumlooyinka khabariga jumlo khabariya ma naqan hadduna bara wahiya jumlooyinka khabariyada wahiya jumlada khabariyada dheh wahiya jumlada khabariyada almuxtamilatu waa jumlada aqbali karta litasdiiqi rumayn iyo wa tagdiibi beeni Ah, rumaad sheegtay waa la dhihi karaa qofka yidhi beenaad sheegtay waa la dhihi karaa xagga luq ahaan waa isaqbali karaa ah. maca qaطci nadari goyn ah, maca qaطci nadari fiirada goynteedu iyadoo la jirto can qaa'iliha qofkii yidhi fiirada laga goyna kii yidhi ha fiirin maxaa yeele kii yidhi haddaad fiirido mar inaad rumaydaa waajib noqda wax kale banaana marna inaad beenidaa waajib noqda wax kale banaana marka waa muhiim qaydkaasu maca qaطci nadari siirada goynteedu iyadooy la jirto can qaa'iliha jumlada kii yidhi siirada laga goyna kaas la fiirin ma ey waxaad tidhaahdaa maca qaطci nadari siirada goynteedu iyadoo la jirto can qaa'ilihaa kii yidhi aan la fiirin ee siirada laga gooyo kii yidhi siirada laga gooyo dheh ayay aqbali kartaa rumayn iyo beenin macadu litasdiiq wtakdiib labadaba lagu tacalujina macnaha labadaba ku tanaasuxaya litasdiiqi ah, rumaynay aqbali kartaa watakdiibina waa aqbali kartaa maca qaci nadari fiirada goynteeda la jirkeedayna beenin aqbali kartaa iyo rumayn can qaa'ilihaa kii yidhi fiirada laga gooyo allatii jumlada jumlada hore taka xaale allatii jumlada lam yatlubha uusan dalbin aljumal w allati jumalka ka xale hal juml maaha jumalka khabariga allatii jumlooyinka lam yaطlubhaa aljumalkaa laga xalayn aljumal alkhabariya aa laga sifayna aljumal alkhabariya laga sifayna allatii jumlooyinka lam yaطlubhaa uusan dalbin alcaamilu caamil luzuuman laasimnimo uma dalbin ee wuxuu dalbaa si jawaas ah luzuum u dalbi ma luzuum u dalbi ma wayasixu waxaana ansaxaa alistiqnaau deeqtoonaansho luzuum u dalbi maayo ee wuxuu iskaga dalbaa si iska jawaas ah si jawaas ah uu dalbaa ama caamil dalbayaa maba jiraba e labadu midi wayasixu waxaana ansaxaa alistiqnaau in laga deeqtoonaado canhaa jumladaas bkhilaafi wadalika xukunkaasu multabisun wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi اljumlati jumladii khilaafkeed allatii jumlada yadlubuhaa uu dalbaa alcaamilu caamilku luzuuman laasimnimo uu u dalbaa wadalika tusaalihii jumlo caamil si laasima u dalbaa ka jumlati اkhabari waa jumlada khabarka noqotoo kale jumlada khabarka noqota haddaad tidhaahdo zaydun zayd qaama abuuhu iri zaydun zayd waa mubtade qaama abuuhu jumladaas caamila dalbaya zayd waa mubtada khabaruu rabaa ma dhihi kartid zaydun zayd qaama abuuhu jumladan waa xaalayna zayd oo macrifaa ka horreya ma dhihi kartid waa qalad saadu xaala xaakeen waxa loo leeya caamila dalbaya iyade mubtadaha raba khabare marka kaasoo kale caamilaa dalbaya wuxuu ku yidhi ka jumlati khabari iyo walmaxkiyati tii looga xikaayooda bilqowli qowl maquulu qowlay dhacday tusaale waxaa tidhi qaala zaydu zayda wuxuu yidhi camrun camar qaama abuuhu aabiis waa istaagay qaala zaydun zayda wuxuu yidhi maxaa ka dambeeya camrun camar qaama abuuhu aabiis waa mid taagan waa mid istaagay marka jumladan fiiri camrun waa mubtade qaama waa ficil maadi abuuhu waa faacilkiisii jumlada oo ficli faacilka camar khabar u ah marka jumlada ficliga faacilka waa jumla suqra ilaa khabaray dhacdeen caydkiina waa mudaaf ilayhiga camrun waa mubtade jumladaas ah, ficliyada aana khabar u ah mubtadahaas iyo kabarkiisa waa maquul qowl qaala zaydun qaalada maquul qowlkeedii wey caamirka qaala aha dalba ma dhihi kartid jumladan mubtadaha oo camar ah iyo qabarkiisa zayd oo macrifaha ka horeeyaan ka xaalayna maba qaban karta xaala halkan maxaa yl jumladan caamila ah dalba ma dhihi karti marka macrifa ka horeydaoo zayd ah ka horeeya macrifaha maba la fiirinayo waxaas maba la fiirinayo wadalika xukunkaas multabisu waa mid ku dheehan haddana bikhilaafi lati jumladii khilaafkeeda laa yasix uusan ansaxayn alistiqnaau in laga deeqtoono canhaa xaggeeda yaanba caamil dalbine haddaan laga deegtoonaa karina qaacidadan kuma socoto qaacidadan oo ah aljumal washuba aljumal bacda nakiraati ifaat wa bacda amacaarif axwaal jumlada aan laga deegtoonaa karin maaha ah, kuma jirto ah, jumlada haddii aan laga deegtoonaa karin maya qaacidadan ku soco mayde bikhilaafi lati wadalika xukunkaas multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi lati jumladii khilaafkeeda laa yasix ansaxayn alistiqnaa canaa in laga deeqtoonaado tusaale wadaalika jumlo aan laga deeqtoonaa karin ka jumlati sila waa jumlada silada dhacdoo kale jumlo sila noqotay ma dhici karto waxa wey in laga deeqtoonaado sidaas darteeda waxa ka horreeyaan ka xaalaynaha isku dhiin qaacidadanu kuma socoto midaas in waaqacad jumlooyinkaas hadday dhacdo bacda nakiraati nakirooyin gadaalkood nakiraat almaxdati oo barxla maxaa loo horjeedaa nakiraat barxla whiy lat lam تkhaصص bشhayءi min اlmkhasiصaati u ku yihi xaashiyada fiiri nakiro maxdiga waxaa la yidhaah waa nakirada waxyaalaha mukhasisaadka wax kamidu aysan gelin waxba lagama sifayn lama idaafayn waxyaalaha wax kasisa hal shay oo kamida ma aysan helin saasaa la yidha nakira maxdiga alkhaalisati nakira baraxla mimaa shay ka baraxla yuqaribuhaa u dhoweynaa min almacrifati macrifo fa صifaat fahiy mubtadi kuusoo qadara fahiya sifaatu waa sifooyin jublooyinkaas mar haddii nakira maxdi ka horaydo isagaa misaalka kuu keeni doona o amase waqacad hadday dhacdo bacda almacaarifi macrifooyinka gadaal macaarif almaxdati oo baraxla oo aan shuyuuc ku jirin ay alkhaalisati macrifo ka baraxla min shaa'ibati tankiiri nakirayn baraxeed fa axwaalun ay fahiya axwaalun waa xaalooyin oo waqacad hadday dhacdo bacda kayri lmaxdati mid barax le kayrkeed gadaalkeed ey alla t tii gadaalkeed hadday dhacdo yakuunu uu ku sugan yahay fiiha jumlada shaa'ibatu tacriifin macrifayn baraxeed min wejin dhinac uga sugan yahay wa shaa'ibatu tankiirin nakirayn baraxeedna min wejin dhinac uga sugan yahay minhumaa ey min annakiraati waalmacaarifi minhumaa minhumaa ayrka ka sife waxaad ka sifaydaa bacda kayr maxdati ayrkaasaad ka sifaynaysa waxaad tidhahdaa kayrkaasoo minhumaa ay min anakiraati ka mid a iyo walmacaarifi ah, nakiro aan maxdi ahayn ama macrifo aan maxdi ahayn dadaalkeed ay dhacdo minhumaa ayrkaasoo minhumaa ay min anakiraati wاlmacaarif ka mida famuxtamilatun fahiya muxtamilatun waa mid aqbalayda lahumaa lisifaati wاlxawaal ay fahiya jumladaas dhacday nakiro aan maxdo ahayn gadaalkeed ama macrifo aan maxdo ahayn gadaalkeed fahiya jumladaasu muxtamilatun waxay aqbali kartaa lisifaati iyo walaxwaale labadaba wadalika arrinkaas dhammaan wixii soo hormaray min tacyiini اwasiya marka nakiro maxdaa hormarto jumla ka dambaydo jumladaasna caamil dalbaya uusan jirin lagana deeqtoonaa karo maxaa u caynoobaya markaas sifanimo hadday hormarto macrifo maxdaa ah. hadduu hormarto jumladana caamil dalbaya uusan jirin lagana deeqtoonaa karana maxaa u caynoobaya xaalanimo hadday hormarto nakiro hayru maxdaa ah ama macrifo hayru maxdaa ee jumladu ka daba martana labadii wejaa banaan intii kugu ishaara dalika bimacnaa madkuura ah loogu ishaara ashyaa badan ee dalika keligeed lagu ishaara dalika madkuurkaasu haabitun waa sugnaana maca wujuudi اlmuqtadi waintifaa ilmaanic waa masale faa'iido badan dhammaan xugun kasta hadduu caqiide yahay hadduu fiqi yahay hadduu naxwo yahay dhammaan qeydkaas waa laga maarmaan maعa وujuud المqtadي وانtifاaء الmaanic caqiidada marka la joogo aas-aasay u tahay qaacidadaas xugun marka la saarayo qof maala qofkan waa gaaloobay a laleeyahy intaana la rabaa maعa وujuud المqtadي hadduusanba gaalnimo ku dhicin ma gaaloob gaalnimada saban ku dhicin miska gaalooba ma gaalooba waa inuu horta wixii gaalnimo keenayo ku dhaca soo maha wntifaai maani maanicna waa in la waayo hadii laguba dirqiyo lagu qasbay magaalooba hadduu gaalnimo ku hadlo maya meel kastoo la joogo qaacidada asaasiga wa ah. haddana naxwada waxa halkan masaladan muhiimay noqon doonto ah, axkaamtao dhamaaba sidaaba xugun marka la ridaayo laabudda min wujuudi اlmuqtadi wa cadami اlmaanic waa in la helo ciladii keenayday waana in la waayo wax diida xukunka halkaasa iska jo wallah subxana wa taala alam sal allah ala